bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdulilah wsala allah wasalam calaa nabiyina moxamed kusoo dhowaada cashirkeenii naxwada ku saabsaneed adduruusu naxwiya min kitaabi alajruumiya maanta waxaan qaadanaynaa insha allah addarsu athaaminu cashirka sideedaad albinaau wa anwaacuhu addarsu athaaminu cashirka sideedaad albinaau binaha wa anwaacuhu iyo noocyadiisa albinaau wa anwaacuhu iyo noocyadiisa albinaau luqatan binaha luqadda carabiga wadcu shayin waa shay in la saaro calaa shay-in wax la saaro waaye calaa jihatin qaab loo saaro ama si yuraadu bihi shaygaas laga rabo athubuutu inuu sugnaado walusuumu inuu laasimo waay albinaau binaha luqatan luqad ahaan wadcu shayin shay in la saaro waaye calaa shay-in wax la saaro calaa jihatin qaab ama si loo saaro qaabkaasoo yuraadu bihi laga rabo shaygaasi athubuutu inuu sugnaado waluzuumu inuu laazim noqdo wasilaaxan heshiinta culummadane luzuumu aakhiri lkalimati kelimada aakhirkeeda laasimideeda weeye xaalatan xaalad uu laasimo xaaladaasoo waaxidatan oo hal ah maca ikhtilaafi lcawaamili iyadoo cawaamisha ay kala duwan tahay cawaamishii adaakhilati calayhaa korkeeda galaya waay wadaalika milu lusuumi aakhiri haa-ulaa'i aakhirkeeda dabayaaqadeeda laasimideeda oo kale waaye kasri xarakada hoos dhiga oo laasimo oo kale waaye maca ikhtilaafi alcawaamili iyadoo cawaamisha ay kala gedisan tahay cawaamishii addaakhilati calayhaa galaysa waay qaala tacaala alla subxana wa tacala wuxuu yihi haa-ulaa'i kuwaani qowmunaa qoomkeena waay haa qawmunaa ina haa-ulaa'i kuwaani qowmun laa yu'minuun qowm aan rumaynaynin waji'naa bika waxaan kuu keennay calaa haaulaai ulaai kuwaani waji'naa bika calaa haa-ulaa'i wasilaaxan heshiinta culummada luzuumu aakhiri lkalimati kelimada aakhirkeeda laasimadeeda waaye binaha xaalatan xaalad oo laasimo waaxidatan xaaladaasoo waaxidatan oo hal ah maca ikhtilaafi alcawaamili adaakhilati calayha iyadoo cawaamisha gelaysa oo kala duwan yahay mithlu lusuumi aakhiri haaulaai haaulaai aakhirkeedoo kale inay laasimto waaye xarakat alkasri xarakada hoos dhiga maca ikhtilaafi alcawaamili iyadoo cawaamishii ay kala duwan tahay cawaamishii addaakhilati calayha galaysa waaye qaala tacaala alla wuxuu yihi haaulaai kuwaani qowmunaa ina haaulaai kuwaani qowmun waji'naa bika calaa haaulaai cashirkan wuxuu ku saabsan yahay cashirka sideedaad albinaau anwaacuhu binaha iyo noocyadiisa binaha didul icraabi waay kitaabka ajruumiga albinaa ma uusan ka hadlin binaha waa didul icraab icraab ayuu kasoo horjeedaa macnaha icraab oppositkiisa waay did waxaa la dhahaa sheyga sheyga kasoo horjeedo albinaau didul icraabi markii ciraab laga hadlo waxaa haboon naxwada inbinana laga hadlo way iska laasimaan hal waxay u socdaan icraab marka waxaan dhahnay oo cashirkan kii ka horeeyay aan kusoo baranay taqyiiru axwaali awaakhiri alkalimaati alcarabiya kalimaadka carabiga axwaashooda isbedbedelkooda ayaan kusoo marnay cashirkan cashir ka horeeya maxaa keenay inay isbedbedelaan liikhtilaafi alcawaamir aldaakhilati calayha cawaamisha gashay ayaa iskala ayaa kala duwan maanta marka binahane haddii oo ciraab saas yahay binahana luqadda carabiga waxaa lagu dhahaa wadcu shayin calaa shayin shay shay la saaro oo calaa jihatin yuraadu biha athubuutu walluzuum waxaa la shay shay baa la kor saarayaa sida dhismaha guriga oo kale binaa aa la dhahaa bulkate bulkate la saaray dhagax dhagax la saaray shameeto lagu sameeyey maxaa la rabaa inuu sugnaado hubuut binaha istilaaxan heshiinta culamadana waxaa la dhahaa luzuumu aakhiri lkalima luzuumu inay laasimto aakhiri lkalima kelimada dhamaadkeeda maxay laazimaysaa xaalatan waaxidatan hal xaaladoodee laazimaya maca ikhtilaafi alcawaamil daakhilati caleyha iyadoo cawaamisha gashay ay kala duunaanayaan ayuu hal xaaladood laasima haa-ulaai oo kale cala alkasriya laazimta kaluzuumi haaulaai cala lkasri haaulaa'idan saddex ayay aayadaha noogu soo arooreen haaulaai oo saddex meel ku kala jirto oo cawaamishii gashay kala duwnaanshaheeda isticmaalaya haaulaai ka koowaad uu godan yahay haaulaai qowmuna ka labaad uu kor dhigan yahay ina haaulaai uu kor dhigan yahay jumla ahaan laakiin kasr aayadda saddexaad wuu hoos dhigan yahay waji'naa bika calaa haaulaai fa haaulaai fi kuli lxaalaat xaaladaha dhan lam yatagayar aakhiruhu lam yatagayar aakhiruhu aakhirkiis ma isbedelin xaalu aakhirihi ma isbedelin limaada liana hadihi lkalima mabniya binaa ayaa galay idan binaa luqadda carabiga waxaa la lahaa wadcu shay calaa shay calaa jihatin yuraadu biha hubuut isilaaxana waxaa lagu dhahaa luzuumu aakhiri اlkalima xaala waaxida kelimada aakhirkeeda inay hal xaalad laasimto maca اkhtilaafi alcawaamil اdaakilati calayha iyadoo cawaamisha galayso oo iskhilkhilaafahayo haddana ma saa ma saameynayo hal xaaladoo isaagsanaanaya binaha marka ajruumiga muusan ka hadlay laakiin sharaxa iyo iidaaxa markii la sameynaayo ayay culummada ku daraan albinaau walicraabu ma kala haraan abwaabta naxwada markii laga sheekeynayo aan qaadano wa anwaacu lbinaai binaha noocyadiisa arbacatun afar waaye kow damun waa god wadalika mithlu xayثu naxnu oo kale xayثu naxnu اثنين فتح وكردك وذلك kasrun waa hoos dhig mithl amsi haaulaai lambarka afraad sukuunun waa reeb mithlu kam nacam oo kale wa anwaacu lbinaa'i binaaha noocyadiisa arbacatun afar waaye damun waa god mithl xaythu naxnu fatxun waa ithnayn fatxun kordhig mithl kayfa anta kasrun waa hoosdhig mithl amsi haaulaai sukuunun waa reeb mithl kam nacam binaha wuxuu leeyahay anwaac sida icraabta eba anwaac ulahayd binaha wuxuu leeyahay afar nooc ayuu leeyahay afartaas nooc marka maxaan ku ihahdaa icraabta kuweeda iyo kuwa binaha way kala duwan yihiin kuwa binaha shaqalka waa waa gaabka waa ka dhaafaysaa waxaa leedahay damun good damun good ayaa leedahay sida damun oo u godan yahay naxnu iyo xaytu oo kale way laazimaan mar walba way godan yihiin waxaa kaloo ka mid ah fatxun kordhig tam u yeelaysid fatxun ta'da waa ka dhaafaysaa damatun ma dhehaysid fatxatun ma dhehaysid fatxun kordhig wuxuu kaloo qaataa kasrun hoos dhig kasrun hoos dhig wuxuu kaloo qaataa noocyadiisa oo kan ugu dambeeya afaraad sukunun reeb sukunun dama waa waaxid dam fatxun labo e, halaatha kasrun hoos dhig arbaca sukuunun reeb anwaacu lciraab waa ka sahlan mihaalahoodana waa lagu sheegay damun sida xaythu naxnu oo kale ma isbedelayaan e, maaragtay fatxun kayfa anta oo kale kasrun amsi haaulaai oo kale sukuunun kam iyo nacam oo kale halkaan markaan marayno oo aan ogaanay icraab iyo binaa markaan ogaanay icraabta iyo binaha markay kelimada galaan labadoodaba icraab hadday kelimada gasho binaa hadduu kelimada galo laba magac ayay kala lahaanayaan ereyada waxay u qaybsamayaan laba marka ereyada soo marayno dhan isim iyo ficli xaraf oo u qaybsamaya isim iyo ficli xarafkii laba ley u kala baxayaan marka waa markay galaan icraab iyo binaa markay galaan wa min hunaa halkan ayaa taclamu waxaa ogaanaysaa alfarqa farqi ayaa ogaanaysaa farqigaasoo udhexeeya bayna almucrabi midka la icraabaayo iyo walmabniyi iyo midka mabniga ahoo binaha galay falmucrabu midka icraabka oo galo la icraabayo kii waay tagayara isbedelay xaalu aakhirihi aakhirkiisa xaalkuu ku sugan yahay ayaa isbedelay lafdan xagga dhawaaquu iska bedelay aw taqdiiran ama xagga kuqadirada oo iska gaadin maxaa keenay bisababi tagayuri alcawaamili cawaamisha kala gedisnaantooda ayaa keentay cawaamishii galaysay walmabniyu neh maa lazima waa wixii laazimay xaalatan waaxidatan hal xaalad laazimay ligayri caamilin caamil la-aan wa min hunaa halkan ayaa taclamu waxaa ogaanaysaa ayuha aalibu alcasiiz alfarqa ardayahow farqi ayaa ogaanaysaa bayna almucrabi udhexeeyo walmabniyi midkii ciraab gashay iyo midka binaa uu galay farqiga udhexeeya ogaanaysaa oo mabnigu mucrabku waa maxay falmucrabu maa taqayara isbedelay xaalu aakhirihi aakhirkiisa xaalkiisaa isbedelay lafdan xagga dhawaaqa aw taqdiiran ayuu isku bedelay maxaa keenay bisababi tagayuri lcawaamil cawaamisha gashay isbedelkooda awgeed ayuu isku bedelay walmabniyuneh maakii waaye lazima laazimay xaalatan waaxidatan hal xaalood laazimay ligayri caamilin iyadoonan caamil uu sabab ahayn hal xaaladoo iska laasimayaa waxaan kala ogaanaynaa mucrab iyo mabni wax la kala dhaho ilan kelimadu saddex ayay u qeybsamaysay isim iyo ficil iyo xaraf saddex isimkaas iyo ficilkaas iyo xarafkaas ayagoo dhan waxay noqonayaan un mucrab iyo mabni mucrab maxaa la dhahaa mabni maxaa la dhahaa ilan waxaa soo bartay icraab iyo binaa ayaa soo baratay mucrab maxaa la dhihi karaa mabnina maxaa la dhihi karaa almucrab iyo almabni ayuu kelimada ay uqeybsamayaan almucrab iyo almabni mid la icraabay iyo mid bina oo galay labadaasay uqeybsamayaan mucrab maxaa la dhahaa mucrabka waxaa la dhahaa maa tagayara waa wixii isbedelay maa tagayara xaalu aakhirihi aakhirkiisa xaaladda uu ku sugan yahay ayaa isbedelay bisababi alcawaamil cawaamil isbedeshay daraaddeed ayuu isku bedelay karajulin oo kale mucrab waxaa la dhahaa shayga icraab oo gale shayga icraabta oo galana waxa waaye maa taqayara xaalu aakhirihi xaalkii aakhirkiisa ayaa isbedelay wuxuuna isku bedelay bisababi alcawaamil cawaamisha gashay sababteedu isku bedelay karajulin oo kale rajula rajulin rajulun muxamadan oo kale muxamadan muxamadin muxamadun binana waxaa la dhahaa almabni maa lazima waa wixii laazimay xaalatan waaxidatan hal xaaladood ayuu laazimay bigayri caamilin caamil la-aan bigayri caamilin hal xaaladood ayuu laazimay wax caamil oo ku kasbay ma jiro idan mabni iyo mucrab ayay kelimada u qeybsamaan waxa dhan isku soo dardar mucrab mabni mucrab maxaa waaye maa dakalahu licraabu icraab waxay gashaa waay oo gadaashiis isbedbedelay mabnine maa daklahu lbinaau waa binaha wuxuu galay wa binihii isbedbedel la-aanta ahay wuxuu galay mabniyaa la dhahaa marka kii isbedbedelaya inay mucrabkane icraab gashay mucrab ayaa la dhahaa marka haa ulaai oo kale ayaa mabni ka mid ah waxaan qaadanaynaa cashirka su-aalihiisa ayaan qaadanayna asilatu su-aalo wa tamaariin iyo agsaasyo su-aasha koowaad maa huwa albinaau bina maxaa la dhahaa luqatan carabiga markii la fiiriyo waistilaaxan heshiinta culummada su-aasha labaad maa hiya anwaacu lbinaa'i binaha noocyadiisu waa maxay su-aasha saddexaad maa huwa almucrab mucrabku waa maxay wamaa huwa almabni mabnigana waa maxay cashirkeeni maanta oo aan ku barana binaha iyo noocyadiisa iyo shayga mabni iyo mucrab la kala dhaho ayaan cashirkan ku baranay wa ilaa darsin aakhara sala allahu wabaaraka calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin